sal allah wslm wbaaraka wancma cla nabiyina wkhaliilina muxamed bni cabdillaah wcla alihi wصaxbihi wmanwaalaah ama bacd yaquulu limaamu muxamed bnu ismaaciil albukhari raximah llahu tacaala baabu lwuduui min annawm wuxuu baabu yahay in laga weysaysto hurdada waman axad ay wa baabu man mid baabkii weeye lam yara aan ictiqaadin ama aan rumayn ama aan arkayn ka ra'yi ahaan min anacsati luladii iyo wanacsatayni labadii lulo yani laba jeer luloonayay aw ilkhafqati waa luladii laakiin wa markuu qofku madaxa hoos u raariciyo luladu ka tambadato wuduu'an weyse aan arkayn ama aanay u muuqanayn qaala waxau ihi bukhaari xadaana cabdulaahi bnu wa atinisi qaala waxa uhi ahbarana malik ibn anas imaamu daar اlhijra can hishaam wa hishaam ibni curwa ibn zubayr ibn اlcawaam can abiih curwat bn zubayr axad اlfuqahaai sabca can caaisha oo habaryartii ah um اlmuminiin zawji الnabiy sal اllah alayh wasalam wa afضal aswaajihi cala axad اlaqwaal saanu soo tilmaana ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala waxa uu yihi ida nacasa hadduu luloodo axadukum midkiin wlxaal huwa yusalii isagoo tukanaya falyarqud ha seexdo yani falyutima salaatahu falyarqud hadal iska macluumo la garanayo ayaa meesha ku qadaran oo ku xadfan wahuwa yusalii xaaluu yahay alyanam dhinaca ha u dhaca maa falyutima falyanam ha dhammaystira salaada dabeedna ha seexdo xataa yadhaba ilaa uu ka tegaya canhu xaggiisa annawmu hurdadu ay ka tegayso faina axadakum maxaa yeelay midkiin idaa sallaa haddii huwa naacisun isagoo luloonaya yadri ma oga oo garan maayo lacalahu yastakfiru waxaa laga yaabaa dambidhaafa la inuu fayasubu nafsahu kadibna naftiisa waxa wey uu caayo xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya qofku haddii uu luloodo salaada inuu joojiyo yani mid cusubna bilaabi maayo ta uu ku jirana inta uu dhammeeyo ayuu joojinaya wuxuu imaam bukhaari u daliishanaya hurdadu waysada inay jabiso waana masale aad la laysugu hayo axaadiistuna ku kala duwan tahay culimmadu ilaa sagaal qowl waxgaadhaya loo sheegay ay isugu khilaafsan yihiin hurdo nooceeya ayaa jabisa weysada jabisa ma hurdoo dhanba mise hurdoo dhani ma jabiso mise nooc ka mid a ah haddii loo seexdo ayay jabinaysaa mise hurdooyinka noocyadeeda kala duwan ama ta fudud ta culus hadii la rukuucsan yahay la sujuudsan yahay dhinaca la dhigayo maxaaladaha noocaasa aqwaasha culimada iyo adilada markaynu isku soo duuduubno qowlka jamcinaya ee adilada la ysku waafajinaya waxa uu yahay hurdada laba in loo kala qaado mid waata halkan lagu sheegay waa annacsa wاlkhafqa wاlnawm اlkhafiif waa luladii iyo hurdadii khafiifka ahayd ee qofku hadday wax ka soo bixi lahaayeen uu dareemi lahaa ta waxa wey hadday khafiif tahay waysada jabin mayso xataa haddii la maqlo khuro la maqlo kaana asxaabu rasuuli lahi sal allahu alayh wasalam yantadiruuna alcishaaa cala cahdihi fatahfiqu ru'uusuhum uma yusaluuna walaa yatawada'uun kanuu yanaamuun xata yusmaca liaxadihim aiid yani saxaabadu markay salaada cisho sugayeen nabigu calayhi salaau wasalaam caadadiisu waxay ahayd inuu cishaha dibdhigo habeenada qaar markuu mashquulo dabeedna wuxuu u imanaya saxaabadii oo lulooday qaar ay seexdeen ilaa waxa weeye qaar ka mida khuura loo maqlo laakiin khuuradaasi hurdo rasmiya maaha salaaday ceshay sugayaan luladiibaa ka qaalib noqonaysa waxaana dhacda dadku siday u kala khuurada badan yihiin qof waxa laga yaaba isagoo si fiican baan u gelin markuus idhaahda bilowba inuu sii bilaabo aragten baa laga yaaba dadka qaar iyadoo loo sheekaynayo ay fadhiyaan baabuu cod bixinaya oo bilaabaya marka isma diidaysa inuu khuuriyo ama uu cod bixiyo iyo hurdadiisu inay fududahay oo uu ogaanaya hadday wax ka soo bixi marka waxaan leenahay qaacidadu waxay tahay hurdadu haddii ay fududahayna wuxuu ka dhigaya qofku sidii qof soo jeedoo kale hadduu si fiican u seexdana oo waxba dareemayna ta weysadiisu waa jabaysaa qaacidaduna waxay tahay waxyaabaha weysada jabiya waxay u qaybsamaan qaybo waxaa ka mida qayb madinat lxada ah iyo qayb xadaa ah. yani qayb loo filayo waysejab inay tahay loo filayo hurdadaa ka mida alcaynaan sahi faida naamat alcaynaan istalaqa alwika xadiikii mucaawiya waa kii ahaa qofku inta uu soo jeedo uu xakamaynaya waxa ka soo baxaya inay weysadu ka jabtay inaanay ka jabin waa kale ogaanaya wuxuu nabigu alayhi salaau wasalaam ida naamat ilcaynaan istalaqa alwikaan halkaa waxaynu ka fahmaynaa waxa weysada jabinaya hurdada lafteeda ma ah ee waa wax la filayo sidaasaana raajixa marka hadday sidaa tahay hurdadu hadday fududaatana waxba yeeli mayso weysadii hadday cuslaatana waxa weeye weysada waa jabinaysa wuxuu kaloo inoo tilmaamaya haddii qofku uu luloodo salaatuleyl buu tukanaya luuladiibaa ka qaalib noqotay salaada inuu joojiyo waayo waxaa laga yaabaa inuu isidhaahdo ducayso kadibna inuu ishabaaro ayaa laga yaaba inuu ishabaaro ayaa waxawey laga yaaba qaala waxau hi bukhaari xadaana abu macmar horaynu usoo marna waa cabdulaahi ibni macmar almuqcad baa lagu naanaysa qaala waxau hi xadaana cabdulwaari waa ibni saciid albari qaala waxau hi xadaana ayub waa ayub ibni abi tamiima assakhtiyaani waana mualla siin sakhtiyaani iyo sikhtiyaani iyo sukhtiyaani sikhtiyaan ama sakhtiyaanna waxaynu ku soo sheegnay inay tahay waa aljuluud waa hargaha wey hargaha loo nisbeeyey can abi qilaaba aljarmi wa cabdlaahi bni zayd aljarmi albasri amadii waaweynaa buu ka mid ahaa an anas bni malik radi allahu tacaala canhu can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala waxa uu yii idaa nacasa hadduu luloodo axadukum midkiin fi salaati salaada dhexdeeda falyanam ha seexdo kii horuu la mid yahay yani falyutima uma lyanam xataa yaclama ilaa uu ka ogaanayo maa yarau waxa uu arinayo laa taqrabu salaaa waantum sukaara xata taclamuu ma taquuluun yani hurdadu waa nooc suuxitaanka ka mida oo qofku aanu dareemayn waxa uu ku hadlayo iyo waxaa ka soo baxaya waata la yidhahdo qofkaasi waa hadraya yani idan alaadii hadii lagu luloodo waa in la joojiyo hadii uu inun dareen leeyahay alaada inta uu khafiifiyo inuu dhammeeyo si salaada uu gudaheeda ku jiro ajarkeeda uu helo waayo hadduu jabiyo uu ka baxo uu iska seexdo xaq buu leeyahay waayo sunnihii in la jabiya waa waxaan xaji cumro ka ahayn xajii cumro waxaan ka ahayn sunnihii laga baxa waa bannaanta marka luladu hadday ka qaalib noqotay isagoo mid tukada midina ay u dhiman tahay xaq buu uleeyahay inuu seexdo laakiin waxa wanaagsan oo habboon hadduu awoodayo ama uu heleelayo inuu sii dhammaysto inuu dhammaysto si salaada ajarkeeda uu helo laakiin hadduu ka baxana wax dhiba malaha haddii ay ka qaalib noqoto oo sujuuddii markuu sujuudayba uu sii galay kadibna uu dhinaca u dhacay iyadu waxa weeye intii u socotay maadaamuu macduur yahay ajarkeeda waa helaya laakiin si badheeda hadduu u jabiyo waa salaad burtay weeye intii lasoo dhaafay ajar yeelan mayso eh, laakiin xaq buu leeya inuu ka baxo sidaa ogeed baanu leenahay falyutima falyanam ha dhammaystiro oo waxa weeye kadibna eh, ha seexdo si uu ogaado waxa uu ku ducaysanayo iyo waxa uu ku hadlayo baabun wuxuu baabu yahay ama baab lwuduui weyse baabkeed weeye min hayri xadain weysela'aanna ama xada la'aanna la weysaysanayo alxada waa shayga diidaya salaada diidaya waa maanic xukmiya waa shay qofka salaada u diidaya oo aan la dareemin waxaana zuulinaya weysada rafcu lxada qofkoo weyse qaba inuu weysaysto min ayri xade yani min wuu qofku isagoo weyse qaba inuu weysaysto alwuuu calaa wuu adoo weyse qaba inaad weysaysato oo waxaa loo yaqaana tajdiid lwuu weysada in la cusboonaysiiyo qaal waxau i bukhaari xadaana muxamed bnu yuusuf waa muxamed bnu yuusuf haddii la ilaaqo ma firyaabiba mise waa bikandi waa firyaabi wey iryaabi hadii uu nodo sufyaanka ka dambeeyaana ma ibnu uyayna mise waa awri waa awri w bikandi hadduu noqdona sufyaanka ka dambeeya waa ibnu uyayne qaala waxau hi xadaana muxamed ibnu yuusuf waa ibni waaqid alfiryaabi qaala waxau hi xadaana sufyaan ibni saciid ibni masruuq athawri can camr bni caamir alansaari qaala waxau hi samictu anasan anas baan maqlay cinda kuli salaatin salaad kasta agteeda qultu waxaan ku uhi camr bni camir kayfa kuntum sideebaad ahaydeen tasnacuuna kuwa sameeya anasyo saxaabada kale u weydiinaya qaala waxau hi yujziu axaduna midkaaya waxaa ku fillaanayay alwudu'u weyso maa lam yuxdi inta aanay ka burin weysadu ama inay dhici karto yani baab lwuu ay baabu jawaazi lwuu ama baabu xukmi lwuu cala ayri xade qofku isagoo weyse qaba inuu weysaysto waa masale bannaan wey xadiikana loo daliishanaya kaana nabiyu sal اllahu alayh wasalam yatawadau cinda kuli salaa horena waxaynu usoo tilmaanay ficilka kaana oo laga daba keenay ficil mudaarica laga daba keenay dawaam iyo aali iyo istibraar buu faaideeya wa kaana taati lidawaami haaliba walaysa daa bilaazimin musaaxiba waataynu soo nidhi idan waxaa halkaa laga fahmaya nabiga xaalkiisa ugu badnaa calayhi salaau wasalaam isagoo weyse qaba inuu weysaysanayay aayadii ahayd ida qumtum ila salaa faqsiluu wujuuhakum waataynu soo tilmaannay maxaa loo qadaraya masideedaa lagu socodsiinaya oo ida qumtum ila salaa faqsiluu xaalad kastoo salaad laysu taagaya ha la weysaysto haddaan la weyse qabinna waa waajib haddii la weyse qabayna waa sunne wataynu halkaa kusoo tilmaannay oo culimmada odhanaya waxba lasoo qadari maayo waxay leeyihiin aayaddu waxay daliil u tahay weysadii waajibka ahayd qofka bilaa weysada markuu salaada tukanaya ku waajibaysay waxaa kaloo soo gudagelaysa qofkii weyse qabay xilliguu salaada isu taagayo salaada cusub ee isu taagay inuu weyse ku tukado oo labadii salaadood uu weyse u dhaxaysiiyo xataa hadduu weyse qabo culimmada qaarna waxay yidhaahdeen bilow xilligii bilowga ahaa awalulislaamkii in salaad kasta loo weysaystaa waajib bay ahayd aayaddana waa loo daliishanaya idaa qumtum ila salaa faqsiluu xili kastoo salaad la tukanayo ama weysadii ha kaa jabto ama yaanay kaa jabin waxa waajiba in la weysaysto laakiin markii dambaa la nasakhay oo xukunka noocaasa la uuliyey axaadiista qaar baana sidaa u cadaysa laakiin sanadkoodu aanu xoog badnayn laakiin khulaasatu lqowl haddii laysku soo celceliyo salaad walba in loo weysaysto oo la jadiidiyo weysada la jadiidiyo waxa weeye waa sunno laynoo jideeye nabiguna sameeye calayhi salaatu wasalaam waana ajar badnaan wey ajarkiiya kuusii badanaya laakiin waxaa mudan salaada weysada la cusboonaysiinaya inay tahay weyso cibaado lagu gutay sidaasaa mudan horena waynu ka soo hadalnay sabab waa in loogu soo celceliyaa waa ila adigoo hadda weysaystay weysadiina aanay waxbaba ka dambayn baahina aadan u qabin inaad weysadii dib ugu soo celiso tan ah culimada qaar baa diidan oo odhanaya waa alisraaf waxay ka dhigan xubintii weysada in lagu soo celceliyay saddex goor wax ka badan israaf baa soo gelaya laakiin baahiyaha wataynu sheegnay xataa haddii aadan ku tukan oo qofku u baahdo inuu isqaboojiyo oo uu baahdo inuu isnadiifiyo oo uu baahdo dhididka inuu iska dhameeyo waxyaabaha noocaasa ah isagoo weyse qabo weyse labaad inuu la yimaado wax dhiba inaanay lahayn hadduu baahdo awood inuu ka helo iyo nashaad inuu ka helo waxyaabahaasoo dhan waa asbaab la fahmi karo oo keenaysa qofku inuu u soo celiyo weysadii qaala waxa ui bukhaari xadaana khalid ibni makhlad alqawaani horaynu usoo marna waa shuyuukhda bukhaari wey waana ragga laga hadlay xifdigooda ee la daciifiyey qaarna waxay u daciifiyeen shiicannimo shiicadaasina raafidada maha hulaada ah tashayucii waxa weeye fududa ayaa waxa weeye lagu xanta laakiin imaam lbukhaari axaadiista uu usoo saaraya waa axaadiis uu xushay wy qaala waxa uhi xadaana sulaymaan ibni bilaal ataymi aimmadii waaweynaa ayuu ka mid ahaa qaala waxa uhi xadaanii yaxya bnu saciid alansaari qaala waxa uhi ahbaranii bushayr bnu yasaar bushayr waa musaar weeye ibnu kacab iyo ibnu yasaar labadaba waxaa laga dhigaa bushayr baa laga dhigaa wabnu yasaarin wabnu kacbin bushayru waqul yusayrun fi bni camrin aw usayru waa bushayr ibni kacab iyo bushayr ibni yasaar oo haddaynala jooga qaala waxau hi bushayr wixii ka soo hadhay waa wuxuu noqonaya maxay bashiir baa la nucmaan bni bashiir ibni sacd bashiir ibni sacd waa saxaabi nucmaan abihi qaala waxa ui ahbaranii suwayd bnu nucmaan qaala waxa ui kharajna maca rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alle baanu la baxnay caama khaybar sanadkii khaybar baanu la baxnay xataa ida kunaa markii aanu ahayn bisahba meesha sahba la yidhaahdo wahiya adnaa khaybar waataynu soo marayn meesha khaybar ugu sokaysa xagga madiina ugu xigta wey sallaa lana rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam sallaa lana ay bina nabigu waana tujiyey alcasra salaadii casr buuna tujiyey yani sallaa lana imaama yani wuuuna tujiyo imaam buu noo noqday falama sallaa markii uu tukaday daca waa u yeedhay biladcimati cuntooyinkiibuu u yeedhay falam yu'ta looma keenin ilaa bisawiiqi basadii mooyaane eeddii la shiiday faakalnaa waanu cunnay wa sharibnaa waanu cabnay uma qaama nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waa istaagay ila lmaqhribi salaatii maqhrib buu isu taagay famadmada waa luqluqday uma sallaa waa tukaday lana anaga oo waana tujiyey almaqhriba salaatii maqhrib walam yatawada mana weysaysan walam yatawaa wey maxalu shaahidku xadiika horenuusoo mar cunto la cunay oo dab la geliyay inaan laga weysaysana tawaau mima masat naar in la nasakhay wixii dabtaaftay laga weysaystay la halkan waxaa loo keenay nabigu calayhi salaau wasalaam salaadii casar oo soo gashay oo la taagayo nabigu uma weysaysan calayhi salaau wasalaam salaadii marib nacam yani salaadii casar weysadii uu ku tukaday ayuu salaadii mahribna nabigu calayhi salaau wasalaam ku tukaday taa macnaheedu waa maxay inaanay waajib ahayn salaad walba in loo inaanay waajib ahayn ay bannaan tahay salaad keliya salawaad badan in lagu tukado fatxu maka nabigu calayhi salaau wasalaam salla salawaati alhamsi kulliha biwuduu'in waaxid shanta salaadoodba waa maalintii fatxu maka sanadkii sideedaad shanta salaadoodba hal weyso ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tukaday marka waxaynu leenahay weyse in la cusboonaysiiyo waa ziyaadatu fadli waa cibaado cusub waayo weysadu waa cibaado haddii layska daayana waa siday baabun wuxuu yahay min alkabaa'ir unuubta waaweyn inay kamid mid tahay anlaa yastatira inaanu qofku waxawe iska asturin min bawlihi kaadidiisa yani kaadidiisa inaanu iska ilaalin inaanu iska basrin inaanu iska fogeyn qaala waxa uri bukhaari xadaana cumaan waa cumaan bnu abi shayba alkuufi qaala ibraahim bnu abi shayba walaalkii weeye saaxib lmusnad qaala waxa ui xadaana jariir waa ibni cabdilxamiid adabbi alkuufi can mansuur ibn lmuctamir alkuufi can mujaahid waa ibni jabr almaki can ibni cabaas cabdilaahi bni cabaas radi allahu taala canhuma qaala waxa ui mara nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu soo maray bixaa'iin beer buu soo maray oo min xiitaan madiina madiin beeraheeda kamida aw ama makata maka kamida xaaid waxay u yaqaaneen waxa wey beeraha ayay u yaqaaneen waayo beertu waxay yeelanaysay gidaar bay yeelanaysay sidaasaa loogu magacaaba fa samica waa maqlay nabigu calayhi salaau wasalaam sawta insaanayni laba qof codkood buu maqlay yucadabaani xaal ay yihiin kuwa la cadaabaya fii qubuurihima xabaalahooda lagu cadaabayo faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam waxa uu ihi yucadabaani labadan waa la cadaabaya wamaa yucadabaani lagu cadaabi maayo fii kabiirin wax weyn uma qaala nabigu wuxuu ihi balaa ha waa weyn tahay bala inahu kabiir yacni waa mid weyn se riwaayaadka min bawlihi kaadidiisa yani kaadidiisa iskama dhowray wa kaana alaakharu ka kale yamshi mid la socda binamiimati isku darka dadka dhexdiisa uma dacaa waa u nabigu bijariidatin laan buu u yeedha geetimareeda fakasaraha waa kala jeexay oo waa kala jabiyey kisratayni laba jeex fawadaca waa dhigay calaa kulli qabrin xabaal kasta oo minhuma labadooda ka mida ah kisratan jeex buu dhigay nebigu faqiila lahu waxaa la yidhi yaa rasuul allah lima facalta haada maxaad sidaa u samaysay qaala waxau hi an yukhafafa waxaa laga yaabaa in laga khafiifiyo canhumaa labadooda maa lam yaybasa inta aanay ingegin maa lam taybasa yani labada laamood inta aanay ingegin aw ilaa an yaybasa ama ilaa laga gaadhayo inta ay ka ingegayaan ayaa cadaabka laga khafiifinaya xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya dunuubta inay ka tahay sida imaam bukhaari u baabaysanayo dunuubta waaweyn inay ka tahay qofku inaanu iska ilaalin kaadidiisa lafdiga xadiiku waa laa yastatiru min bawlihi yani markuu kaajaya isma asturo macnaha noocaasaa soo degdegaya laakiin waxaa looga jeedaa iyadoo riwaayaadka kale lagu cadaynayo kaana laa yastabriu min bawlihi kaana laa yastanzihu min bawlihi wuxuu ahaa qof aan kaadidiisa iska dhowrin oo aan iska ilaalin macnaha noocaasa looga jeeda akaru caamati cadaabi alqabri min albow cadaabuulqabriga badankiisu wuxuu ka yimaadaa kaadida xaggeeda yacni kaadida inaan la yska dhowrin marka culimmada qaar baa ku macnaynaya waxaa looga jeedaa qofku xilliga uu kaajayo awradiisu inay faydan tahay oo markuu kaajaya isma asturo laakiin macnaha noocaasi ma xoog badna kashfulcawra sideeday xaaraan u tahay laakiin hadda waxaa looga jeedaa ama cawradiisa ha asturaama yaanu asturin kaadida inaanu iska ilaalin macnahaasaa looga jeedaa xadiika waxaa lagu tilmaamay nabigu calayhi salaau wasalaam waxau ii wamaa yucadabaani fi kabiir yani wax lagu cadaabi alfaada qaar waxaa ku yimi balaada in lasii cadeeyey oo nabigu leey alayhi الsalaau wasalaam bala inahuma lakabiiraan bala inahu lakabiir waxa weeye waa wax weyn yani waxa lagu cadaabaya waa wax weyn culimmadu waxay isweydiiyeen see waafajinaya yani labadan shay lagu tilmaamo inay yihiin laba shay oo waaweyn haddana lagu tilmaamo inaanay waaweynayn sidee laysu waafajinaya culimmada qaar waxay yidhaahdeen nabigu calayhi salaau wasalaam bilowgii wuxuu sheegay inaanay weynayn wamaa yucadabaani fii kabiir kadibna waxaa loo sheegay oo loo waxyooday inay yihiin wax waaweyn inay yihiin bala inahu lakabiir laakiin taasi ma macnaha noocaasi ma xoog hadalku waa socdo hadal xidhiida ayuu ah in waxay soo dego oo loo sheego waxa wey way adkaanaysa macnaha labaad waxa uu yahay inahumaa la yucadabaan waa la cadaabaya fii kabiirin wax weyn baa lagu cadaabaya yani marka laga eego xagga unuubta wamaa yucadabaani fii kabiir baan ujeeda inahumaa la yucadabaan waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiir wax weynna lagu cadaabi maayo ee wax fudud oo ay heli lahaayeen inay iska ilaaliyaan ayaa lagu cadaabaya wamaa yucadabaani fi kabiirin yani yascubu calayhim ataxarusu canhu wax weyn oo ay ku adagtahay inay iska ilaaliyaan lagu cadaabi ee waxa lagu cadaabayaa wax aan weynayn oo ay fududdahay inay iska ilaaliyaan macnahana waa lagu macnay bala inahu kabiirna waa dembi weyn laakiin ay heli lahaayeen inay iska ilaaliyaan riwaayaadka qaar baana lagu cadeeyey waxaa lagu cadaabayaa inuu yahay wax fudud oo ay heli lahaayeen inay iska ilaaliyaan laakiin dmbigu uu yahay dembi weyn uu yahay waana sida imaam bukhaari laga fahmaya hadalkiisa inuu ku tilmaamaya dembi weyn inay tahay macnayaasha lagu macneeyo waxaa ka mida in looga jeedo wamaa yucadabaani fii kabiir wax weyn lagu cadaabi maayo bala inahu kabiir laakiin waa dambi weyn oo lagu macneeyo xagga istimraarka iyo muwaadabada waayo waxaa la yidhi mid kaana axaduhuma yamshi binamiima kaana axaduhuma laa yastatiru min bawli waxaanu soo tilmaannay kaana oo ficil mudaaric ka dambeeyo dawaam iyo haalib inay tahay marka waa laba qof oo daayimay oo laazimay oo badsaday labadan ficil inay sameeyaan marka dembi weyn waxay ku noqotay muwaadabada inay laazimeen ayay dembi weyn ku noqotay laakiin laf ahaantooda dembi weyn uma aha wamaa yucadabaani fi kabiir yani dembi weyn lagu cadaabi maayo marka dembi ahaan laga eegayo bala inahu kabiir marka laga eegayo inay badiyeen oo ay ku madax adeegeenna waxay noqonaysaa dembi weyn bay noqonaysaa oo halkay culimmadu ka yidhaahdaan walaa sahiirata maca alisraar dembiga haddaad ku madax adag tahay oo aad soo celcelinayso oo aad laazimayso dembi yar wuxuu isu bedelayaa dembi weyn buu isu bedelayaa waana waxyaabaha dunuubta waaweynaysiiya ayay ka tahay macnahana waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey wamaa yucadabaani fii kabiir dambi weyn lagu cadaabi maayo bala inahu cadaabku lakabiirun waa mid weyn yani ay cadaabka ku mutaysteen dambi weyn ma aha laakiin cadaabkay mutaysteen waa weyn waayo cadaab waa cadaab sidiisuu cadaab u yahay ama ha weynaada ama ha yaraado marka wamaa yucadabaani fi kabiiri macsiya bala inahu ay alcadaabu lakabiirun laakiin dambiga aan weynayn cadaabkay ku mutaysteen waa cadaab weyn cadaabkuna ha kala weynaado laakiin marka laga ega cadaabnimo sidiisuu weyn oo cadaab u yahay tawjiihaadkaasoo dhan baa lagu tawjiihiyey xadiiku wuxuu inoo tilmaamay qofku kaadida haddaanu iska dhowrin inuu ku cadaab mudanayo kaadida inaan la yska dhowrinna waxaynu ku macnaynay kaadidu inay ku dulduusho inaanu ka digtoonaan tawaqi inaanu samayn markuu waxa weeye kaajo inaanu istinjoon kaadidiiyo ka da'aysa uu labiskiisa iska xidho baa looga jeedaa waana ogtihiin dad badan marka la yidhaahdo tukada maxaad u tukan weyda intuu sii dhaqaaqu odhanaya daahir ma iga najisa yani waxay keenaysaa salaadii in laga tago qadiyada labaad wuxuu nabigu sheegay calayhi salaau wasalaam almashyu binamiima namiimadu waa naqlu lkalaami cala wajhi libsaad hadalka in loo naqliyo iyadoo xumaan looga jeedo ama dadka laysku dirayo oo waxaa hadda laysu shiidayo ee waxa weeye xitaa hadalla beena inta la sameeyo la doonayo dadka madaxa in laysu geliyo oo waxa weeye laysku kiciyo naqlu lkalaami cala wajhi libsaad waa namiima weeye waxayna kamid tahay unuubta waaweyn bay kamid tahay waxaa labadan loo sheegay labaduba waa muqadimo waxay muqadimo u yihiin laba shayoo waaweyn laa yastatiru min bowlihi qofka noocaasi ahaaradii buu ka tegay oo muqadimo salaadii u ah wuxuuna madino u yahay qofkaasi salaadii inuu ka tago oo acdam lwaajibaat namimiyaduna waxay wada u tahay ama muqadimo u tahay oo wasiilo u tahay in dhiigu daato dhiig inuu daato oo fitna ay dhacdo ayuu sabab u yahay sidaa awgeed waxaa la tilmaamayaa labadii sababood labadii hordhac hadii lagu cadaab mutay oo la tilmaamay dembi weyn inay tahay wixii ka dhalanayayna hadalkeeda salaad in laga tago dhiig la daadiyo xaalad abuur iyo fitna in la sameeyo xaalku inuu kasii weynaanayo labadaa shay waa salaada iyo dhiigaga waa labada shay ee ugu horeeya ee maalinta qiyaame laysweydiinayo awalu maa yuqdaa bayna annaasi fi dima waa inoo soo socdaa xadiidka cabdulahi bni mascuud muslim waxa ugu horeeya dadka dhexdooda lagu kala xukumaya waa dhiigag wey waa xaqa u dhaxeeya bini aadamka xoolo lagu bilaabi maayo dhiig baa lagu bilaabaya xuquuqda ilaahay iyo u dhaxaysa khalqigana xuquuqda ka dhaxaysana waa cibaadaadkii waxa lagu bilaabayaa waxa weeye salaadii baa lagu bilaabaya awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati salaatu waxa ugu horeeya maalinta qiyaame qofka lagala xisaabtamaya waa salaadiisa marka awalu ma yuxaasabu bihi lcabdu salaatuhuna waa xuquuqdii alla weeye awalu maa yuqdaa bayna annaasna iyaduna waa nooc xisaabta ka mida waxaa looga jeedaa xuquuqdii dadka ka dhaxaysay baa looga jeedaa labadan shayna labadaasay hordhacu yihiin sidaasaa si gaara ah loogu tilmaamay xadiidku wuxuu tilmaamay nabigu calayhi salaau wasalaam laba eh, laamood oo qoyan inuu labada xabaal waxaw dusha ka saaray oo uu tilmaamay cadaabka in laga khafiifinayo inta laamahaasi ay qoyan yihiin ma cilatun qaasiraba mise waa cilatun mutacadiya ma cilo gudbaysaa oo ah laan qoyanba haddii xabaal la duldhigo inay cadaabka ka khafiifinayso oo sababtu ay tahay caleenta ama laanta qoyan waayo laanta qoyani waa nooshahay hadday nooshahayna way tabiixsanaysaa wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum laantaasi intaa ay qoyan ay nooshahay ay ka dul tasbiixsanayso qabriga waxa weey waa laga khafiifinay sidaa haddii la yidhaahdo culimmada qaar waxay leeyihiin waxaa min baabi wlaa ah tasbiixsanaysa hadday wax khafiifinayso waxaa ka mudan qofkii bini aadamka ahaa ee xabaasha inta uu tago soddonka qur-aankaa ku dhammaynaya ba ka mudan ayay culimmada qaar yidhaahdeen oo qiyaas bay geliyeen laakiin raajixu waxa uu yahay ee ciladani cillo gudbaysa inaanay ahayn nabigaa inoo sheega calayhi salaau wasalaam laantaasi inta ay qoyan tahay in cadaabka laga khafiifinayo laakiin qadiyadani waa qadiyad aybiya oo inaga maan inagu xabaal cayiman in la cadaabaya ma ogin inuu alla subxaanahu watacaala qofkaa cafiyey ma ogin inaad tidaahda hebel waa dembi badnaa kolley waa la cadaabayaa laan qoyan baan dul dhigaya waxa wey waxaad xaq u leedahay nabiga calayhi tahay laakiin adigu qofka aad danaynayso u ducee halkaad joogto uga ducee cibaadooyinka wixii niyaabo aqbalaya in laynoo jideeya in laysu sameeyo u samee u sadaqadayso sadaqada ula niyood xajka ka gud ka soomka waajibka ah, wixii aad u qabanaysa u qabo laakiin ta waa duco iyo sadaqo ayaa loo samaynaya laakiin laan qoyan iyo waxaas nabigay gaar ku taha salaatu wasalaam waana sida daahirka laga fahmayo riwaayaadka laga fahmayo baabun wuxuu baabu yahay maa jaa wixii ku yimi fii asli bawli kaadida in la maydho kaadida in la iska maydho ayuu waxa weeye baabu yahay wa qaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu ku wuri lisaaxibi lqabri ay fii shani saaxibi lqabri kii xabaasha u saaxiibkaa ah shanigiis yani hadda macnuhu dhici maayo lisaaxib in laamtu waa bimacnaa can can saaxibi lqabri xaalkiisa waxa uu ka yidhi kaana wa aha laa yastatiru midaan iska basrin min bowlihi kaadidiisa walam yadkur ma sheegin nebigu siwaa bowli nnaasi kaadida dadka mooyaane wax kale ma sheegin yani lama sheegin xoolaha ama xayawaanka kaadidiisa lama sheegin yani iyadama layska dhowraya mise layska dhowri maayo imaam lbukhaari masaladaasuu ishaaraya adiyadu ma kaadi oo dhanba mise waa kaadida dadka xadiika waxaa lagu sheegay min bawlihi yani ninkaa kaadidiisa dadkuna waa lamid labyo dhadigkay doonaan ha noqdaan waxaana loo daliishanaya masaladii ahayd kaadi oo dhani ma najisba mise kaadida waxa ka qayb aan najaasa ahayn waxay culimmadu isku hayaan wixii hilibkiisa la cuno wixii hilibkiisa la cuno geela iyo aiga iyo loda iyo wixii lamida wixii hilibkiisa la cune la baneeyey kaadidiisu najaaso inaanay ahayn sidaa awgeed in layska ilaalin waayaa lagu cadaab mudan maayo yacni inay kugu duulduusho oo aadan iska maydhin waa daahir weeye culimmada qaarna waxay yidhaahdeen kaadi oo dhani waa najis oo sida imaam lbukhaari ishaarayo walam yadkur siwa bowli nnaas kaadida dadka unbaa la sheegay kaadi kalena lama sheegin eh, akaru caamati cadaabi اlqabri min albow cadaabuqabriga badidiisu wuxuu ka yimaadaa kaadi buu ka yimaadaa min albowl albowl waa jinsu lbowl waa kaadi oo dhan caam weeye kaadida kii hilibkiisa la cunayey iyo kii bini aadamka iyo kaana hilibkiisa la cunayn intaba lama kala qaadin culimada kalena waxay leeyihiin akaru cadaabi alqabri min albawl waa kaadidii lasla yaqaanay ee najaasada ahayd waa kaadidii biniaadamka iyo xayawaankii najiska ah amaan hilibkiisa la cunay ama xayawaankii hilibkiisa la cunaye la baneeyey axaadii baa loo hayaa wayna inoo iman doontaa insha allahu tacala halkaydanu ku faahfaahin qaal waxa ui bukhaari xadaana yacquub bnu ibraahim addawraqi waa axadu shuyuukhi ala'immati sitta a'immada lixda ah sagaalkii shiikh aynu usoo sheegnay waxa weeye mid ka mida wey yani lixdaba shiikh buu yahay yacquub bnu ibraahim addawraqi ma la haya ishtaraka ala'immat lhudaat fii tiscatin ulaaika alashaju wabnu macmari bishrun wayacuubun waibraahimu sari haye wabnulcalaa wabnulmuhana kada ayb hala muraajaceeyo halla hayo laakiin magacyadoodii waa la haya yacquub ibnu ibraahim addawraqi moxamed ibnu lmuhana albasri moxamed ibnu bashaar camr ibni cali alfallaas yacquub ibnu ibraahim addawraqi muxamed ibnmuhana waanu sheegnay muxamed ibnu alcalaa ibni kurayb abu kurayb nimankaasoo dhani ziyaad ibnu yaxya alxasaani sagaalkaa nini waa sagaal nin oo lixda aimadu ay isku waafaqeen ay ka wada wariyeen qaal wuxuu hi xadaana yacquub bnu ibrahim addawraqi qaal waxa uhi xadaana ismaaciil ibnu ibrahim ibni culaya waa ninkii caanka ku ahaa ibni culayat albasri inta badan ibnu culaya ayuu noogu imanaya uu caan ku yahay culayana waa hooyadii magaciisuna waa ismaaciil ibnu ibrahim ibni miqsam qaal waxa ui xadaanii rawx bnu lqaasim ee magaca rawx la yidhaahdo horaynu usoo sheegnay qudamada dadka qudamada ah waa la fatxiyaa oo waxaa la yidhaahdaa rawx baa la yidhaahdaa dadkii dambana ruux baa la yidhaahdaa oo waa loo damiya bilfatxi rawxun saalifun wawaahimu man qaala dumma rawxa bna qaal waxa ui xadaanii caطaa ibnu abi maymuuna waa mawla anas bni mali horaynuu soo marnay can anas bni mali qaal waxa ui kana nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waa ahaa ida tabaraza hadduu u soo baxo lixaajatihi xaajadiis yani suuriga hadduu galo ataytuhu waan u keenaya bimaain biyo fayaghsilu xadiiku wuxuu tilmaamaya kaadida in layska maydho in laga istinjoodo waana sidii nabigu samaynaya alayhi salaau wasalaam kuntu axmilu ana waulaamu maci idaawatan min ma wacanazatan fayastanji bilma nabigu wuxuu ku istinjoonaya biyaha waa xadiikanu soo maray xadiikanina waa la macne waa kaa riwaayaadkiisii qaar ka mida nabigu markuu xaajada ama dantiisa u baxo si uu suuliga u galo waxaanu u keenaynay biyo biyihii buu isku maydhayay nabigu calayhi salaau wasalaam fayasilu bihi fayagtasilu fayuasilu bihi intaba waa loo dabdiyey qaala waxau hi bukhaari xadaana muxamed bnu lmuhana bashaar muxamed bnu lmuhana azamin ayuu naanays ku yahay naanaystiisu tahay ama laqabkiisu azamin Eh, isaga maxamed ibnu bashaarna waataynu soo tilmaanay eh, hijradii inay dhinteen qaala waxa uhi xadaana muxamed bnu khaasim abu mucaawiyata adariir qaala waxa uhi xadaana alacmash sulaymaan ibni mihraan alkaahili mowlaahum alasadi can mujaahid wa ibni jabr can taawuus ibni kaysaan eh, taawuusna waa laqab magaciisu waa akwaan an ibni cabaas radi allahu taala canhuma qaal waxaw mara nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa soo maray biqabrayni laba xabaar faqaala waxau hi inahumaa labadooda la yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani lagu cadaabi maayo fii kabiirin yani dembi weyn lagu cadaabi maayo ama wax weyn waxa weeye lagu cadaabi maayo ee wax fudud oo iska ilaalin lahaayeen baa lagu cadaabay ama axaduhumaa midkood miya fakaana wa aha yastatiru midaan iska ilaalin min albawli kaadida wa ama alaakharu ka kale fakaana wa aha yamshi mid la socda binamiimati iskudirka yani dadka ayuu isku diray uma ahada nabigu waa qaatay jariidatan laan radbatan qoyan fashaqaha waa u kala jeexay nisfayni laba jeex faaraza waa ka taagay kulli qabrin xabaal kasta waaxidatan sheekh buu ka taagay qaaluu waxay idhahdeen ya rasuul allah lima facalta haada sidaa maxaad u samaysay qaala waxau hi lacallahu yukhafafu waxaa laga yaabaa in laga khafiifiyo canhumaa xaggooda maa lam yaybasa inta aanay ingegin ama aanay qallalin lacallana waa taraji laakiin tarajiga nabigu uu samaynaya alayhi salaau wasalaam waa mid la huba wey qaala bnu bn اjaraax aruaasi qaal waxau i xadaana اlacmash qaal waxau i samictu waxaan maqlay mujaahidan mujaahid baan maqlay milahu xadiikanoo kale aan ka maqlay wuxuu keenay lafdigan dambe in la cadeeyo samaaca acmash in la cadeeyo ayaa waxa weeye loo keenay qaala xadaana amash amash tadliis baa lagu sheegay acmash inuu yidhi awal can mujaahid baa la soo yidhi haddana waxa uu yidhi samictu mujaahidan waxaan maqlay mujaahid baan maqlay <clears throat> xadiikii ahaa baabun min alkabaa'ir baabkii aynu soo maraynay xadiika mansuur can mujaahid can mara nabiyu sal allahu alayhi wasalam halkana waxaa la tilmaamay waxaa la iyaadiyey ninka la yidhaahda taawuus baa la ziyaadiyey oo acmash baa wuxuu ka warinaya mujaahid mujaahidna wuxuu ka warinaya taawuus taawuusna ibnu cabaas sanadkii mansuur ibn lmuctamarna mujaahid buu ka warinaya can ibni cabaas oo toosa marka amash ayaa wuxuu ziyaadiyey aawuus buu ziyaadiyey halkaa khilaaf baa ka muuqda mujaahid waxa uu leeyahay ninka la yidhaahdo amash wuxuu tilmaamay mujaahid iyo ibnu cabaas aawuus inuu u dhaxeeyo mansuur ibn lmuctamirna wuxuu tilmaamay oo lagu sheegay acmash dadka wax ka qaatay waa ahlulkuufa ragga ugu horeeya inuu ka mid yahay wuxuu tilmaamay mujaahid ya ibnu cabaas taawus inaanu udhaxay toos inay u kala qaateen waxaana loo ogyahay mujaahid ibnu cabaas si toosa inuu wax uga wariyo bal wuxuu ka mid ardaydiisii ugu waaweyneyd taa macnaheeduna waxay noqonaysa mujaahid xadiidka ibnu cabaas oo shiikhiisa ah, si toosa uga qaatay mar labaad xadiidka inuu ka wariyey aawuus oo ardaydii ibnu cabaas ka mida aawuusna ah, ibnu cabaas ka warinayo imaam bukhaari labadaba musnad buu ka dhigay labadaba waa saxiixiyey khilaafka noocaasina mid saamaynaya sanadka ma aha waa ilaa labada nin hadday kala xoog badan yihiin oo hadda mansuur iyo acmash hadday kala xoog badnaan lahaayeen waxaa la odhan lahaa almasiidu fi muttasil asaniid ama munqaic labada mid buu noqon lahaa hadaynu xoojinno ka xadfay ee soo gaabiyey sanadka ka iyaadiyey sanadkiisu waa aciif waa maiid fi mutail asaniid yani sanad xidhiidh ayaa wax lagu iyaadiyey cagsigu hadduu dhacana ka ziyaadada sheegay ee taawuus sheegay haddii aynu xoojin lahayn ka ka tegay waxaynu ku sheegi lahayn maxay munqaic baynu ku sheegi lahayn oo waxaynu odhan lahayn xadiidkan may kala maqal ee hebel baa u dhaxeeya laakiin haddaba labaduba waa saxiix waa sanad laba wejila wey weji daawuus lagu sheegayo iyo weji aan lagu sheegayo waana sida imaam lbukhaari dooranayo baabun wuxuu baabu yahay ama baabu tarki nabiyi sal allahu alayhi wasalam wuxuu baabu yahay tegitaankii nabigu uu ka tegay iyo wnaasi ay wa tarki nnaasi dadku ay ka xataa faraqa ilaa uu dhammaystay oo uu dhammeeyey min bawlihi kaadidiisa uu ka dhammaaday oo kaadidii ay ka soo dhammaatay qaala waxau hi bukhaari xadaana muusa bnu ismaaciil wa atabudaki qaala wuxuu hi xadaana hamaam wa hamaam ibni yaxya ibni diinaar alcawdi qaala waxau hi ahbaranaa isxaaq ibni cabdillaah ibni abi alxa can anas bni maalik cabdilaahi bni abi alxa oo isxaaq dhalay iyo anas bnu maalik ayaa xagga hooye ka walaal ahaa oo ummu sulaym baa labadaba wada dhashay marka isxaaq ibni cabdillaah ibni abi alxata wuxuu ka warinayaa can cammihi liummihi anas bni maalik adeerkii oo aabbihii xagga hooye ay ka walaala ahaayeen ee qisadiisuna waa inoo iman doontaa cabdilaahi bni abi alxa xaalkiisu siduu ahaa qisadii ummi sulaym can anas bni malik ana nabiya sal allahu alayhi wasalam ra'aa wuxuu arkay caraabiyan buu arkay yabuulu ku kaajaya fi lmasjidi masjidka faqaala wuxuu hi nabigu dacuu daaye oo ka taga xata ida faraqa markii uu ka dhammaaday kaadidiisa dacaa nabigu waa u yeedhay bimaain biyo fasabahu calayhi waa ku shubay meeshiibuu ku shubay nebigu eh, xadiikani wuxuu imaam lbukhaari u baabaysanaya noo soo socda xadiiku waa soo noqnoqonaya nabigu calayhi salaau wasalaam iyo saxaabadii ninkii acraabiga ahaa inay daayeen ilaa uu ka dhammaysanayay kaadidiisa waana sida maslaxada iyo dantu ay keensanayso wax kastoo mamnuuca lama zuuliyo wax kastoo la diiday markiiba looma dhaqaaqo waayo waxaa laga yaabaa mafsadadii ku sugnayd waxa aad zuulinayso dhibaatadii ku sugnayd dhibaato ka weyn inay ka dhalato waatuu nabigu sameeye alayhi salaau ninka noocaasa haddii waxa weeye la caydhin lahaa waayo saxaabadu sida inoo soo socota way ku qayliyeen mahmah saaxuu bihi lagu qayliye kaadidiina waa ka socotaa naxdinta uu naxo waxaa laga yaabaa inuu la ordo oo xagga dambe intuu kala soo kaco xagga hore inuu kala baxaa laga yaaba dabeedna ay noqoto dhulkaasoo dhan biyo lagu shubo biyo badan iyo tacab iyo dabagal badan inay u baahata ayaa laga yaaba waxaa laga yaabaa isaga laftiisa dhibaatay lasoo gaarsiiyo xaalad caafimaad baa suuragala mafaasid badan baa ka dhalanaya laakiin meeshii uu ku kaajeeyey in la daayo ilaa uu ka dhammaysanayo kadibna buqcadii koobnayd biyaha lagu shubo ta noocaasa isagana dan u masjidka nadaafadana waxa weeye dan u ahayd masaladaasa la in faqiiha nafsi aad noqotaa oo aad qiimaysaa xaaladaha aad qiimaysaa mafsadada iyo dhibka ka dhalanaya baabun wuxuu baab u yahay sabu lmaai biyo in lagu shuba cala lbawli kaadifi lmasjidi masjidka dhexdiisa xadaana abulyamaan buhaari waxau hi xadaana abulyamaan alxakam bnu naafic alximsi qaala wuxuu hi ahbaranaa shucayb huwa bnu abi xamza dinaar alximsi can zuhri wa muxamed bni shihaab qaal wuxuu ihi ahbaranii cubaydullah ibni cabdillaah ibni cutbata bni mascuud axad alfuqahaai sabca ana aba hurayra radia allahu tacala canhu qaala waxau qaama waa istaagay caraabiyu fabaala waa ku kaajay fi lmasjidi masjidka dhexdiisa fatanaawalahu nnaas ay bialsinatihim dadkaa carabkoodii ku qaadqaaday tanaawaluuhu bialsinatihim yani carabkiibay ku qaadqaadeen oo way ka hadleenoo waa maageen fasaaxuu bihi bay la macno tahay sida riwaayaadka kale tilmaamayaan faqaaluu mah mah fasajarahu nnaas intaba riwaayaadka inoo tilmaamaya fatanaawalahu nnaas dadkiibaa ka hadlay carabkooda kaga hadlay faqaala waxau hi nabigu lahum saxaabadii annabiyu sal allahu alayhi wasalam dacuuhu ka taga wahariiquu ku shuba calaa bowlihi hariiquu in la yidhaahdo oo hamsada la hriiqu ama hamzada in la xadfo oo hariiqu la wa hariiqu ku shuba calaa bowlihi sajlan wadaan oo min maain biyo ah, aw ama danuuban wadaan oo min maain biyo ah fainamaa in kalaba maahe bucitum waxaa laydiin soo saaray muyasiriin xaal aad tihiin kuwo markay dadka diinta gaadhsiinayaan ama ay farayaan wanaagga ama xumaanta ay ka reebayaan walam tubcau laydinma soo saarin mucasiriin xaal aad kuwa wax cuslaynaya cidda lasoo saaray waa nabiga alayhi salaau wasalaam laakiin maadaama xagga tabliiqa iyo gudbinta iyo samaha in la ysfaro xumahana laysu diido nabiga ay booskiisii ay wakiil ka yihiin ayaa waxaa lagu tilmaamay mabcuuiin inay yihiin oo halkay culimmadu ka yidhaahdaan culamaau ummati ka ambiyaai bani israa'iil waa xadiis daciifa ah laakiin macno ahaan waa sidaas nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam culimada ummadiisa ka ah, waxay joogaan booskii ambiyadii bani israa'iil ay joogeen kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiyun innaga waxa weeye waxaa inoo taalla kulamaa halaka caalimun khalafahu caalimun yaxmilu hada alcilm min kulli khalafin cuduluh cuduluh cilmiga waa kala dhaxlaya xadiidku wuxuu noo tilmaamaya basidkii haddii lagu kaajo in biyo lagu shubo biyaha lagu shubayna inay nadiifinayaan shardi ma aha sida marada markay najaasowdo markaynu biyaha ku shubno looga maydayo ee looga tuujinaya shardi maaha ee waxa ku fila biyaha in lagu badiyo biyaha haddii lagu badiyo ilaa laga maleeyo najaasadii in la zuuliyey way ku filan tahay qaal wuxuu ihi bukhaari xadaana cabdaan cabdaan waa naanays weeye magaciisu waa cabdullah bni cumaan alcataki almarwazi qaal wuxuu ihi ahbaranaa cabdullah in badan baynu soo marn waa kuma cabdaan oo cabdulaahi ka dambeey waa cabdulaahi bni mubaarak almarwazi imaamkii weynaa qaal wuxuu ihi ahbaranaa yaxya bnu saciid alansaari qaala samictu anas bna malik radi allahu taala canhu can nabiyi sal اllahu alayh waslm yani alxadii oo xadiikii la sheegay aynu soo marnay yani sanad labaad baa loo tilmaamay sanad labaad ayaa xadiika loo tilmaamay baabun wuxuu baab u yahay yuhriqu lmaa biyaha waa ku shubaya cala lbawli kaadida ayuu ku shubaya waxadaana khaalidun waa ibni makhlad alqawaani qaala wuxuu ihi waxadaana sulaymaan waa ibnu bilaal ataymi can yaxya bni saciid nusakda qaar wowdaasi kuma sugna haddii aan la suginna waa siday tahay haddii la sheegana sanadkii ka horeeyey buu ku cadfan yahay can yaxya bni saciid qaala waxa uhi samictu anas bna maali qaala waxa uhi jaaa waa yimi araabiyu fabaala waa ku kaasha fii aa'ifati masjidi yani dhinaciisa fii aaifa ay naaxiya masjidka dhinaciisa ayuu ku kaashay fazajarahu naasu dadku waa ka oo waa ka caydhiyeen yani blsinatihim arabkooda fanahaahum nabiyu sal lahu alayh waslm nabigu waa u diidi falama qadaa goortii uu dhammaystay bowlahu kaadidiisa amara nabiyu sal lahu alayh waslm nabigu wuxuu amray bidanuubin wadaan oo min maain biya ah fa uhriqa calayhi dabadeedna waa lagu shubay xadiikan wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam kaadidii xadiikii ka horeeyeyna wuxuu inoo tilmaamayay nabigu calayhi salaau wasalaam qaabka wanaagsan ee dadka uu waxu baraya nabigu calayhi salaau wasalaam iyo sida uu ugu dhibrinayay ayuu xadiiku inoo tilmaamay baabun wuxuu baab u yahay bawli sibyaan caruurta kaadidooda qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf can hishaam bni curwa can abihi can caaishaa um lmuminiin anaha qaalat ataa rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam utiya waa loo keenay rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii all waxaa loo keenay bisabiyin ilmo sabiya ayaa loo keenay fabaala waa ku kaaja calaa thawbihi maradiis fadacaa waa u yeedhay bimaain biyo ayuu u yeedhay faatbacahu iyaah nabigu waa raaciye iyaahu yani kaadidii ayuu raaciyey uu ku kaajay xadiidku wuxuu tilmaamaya ilmaha sabiga ah kaadidiisu inay najaaso inay tahay ayuu xadiiku inoo tilmaamaya qaala wuxuu idhi bukhaari haddii da tahayna waa in la wax lagu maydhana waxa ugu mudan waa biyo wey wuxuu ihi bukhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf qaala wuxuu ihi ahbarana malik can ibni shihaab can cubaydillaahi bni cabdilaahi bni cutba wa ibni mascuud can ummi qays binti mixsan alasadiya cukaasha ibni mixsan walaashii weeye annaha iyadu atat waa u keentay bibnin laha inan ay leedahay oo iyadu ay dhashay ayay nabiga u keentay sabigaasoo lam yaakul aan cunin aacaama cuntada aan cunin ilaa rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam bay u keentay ilma sabiya oo wiila oo cuntadii aan bilaabin oo naaska shaqaya ayaa waxa weeye loo keenay faajlasahu rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alle wuxuu ku fadhiisiiyey fii xijrihi dhabtiisa fabaala waa ku kaaji calaa awbihi maradiisa fadacaa waa u yeedhay bimaain biyu fanadaxahu waa ku rusheeye walam yasilhu mana maydhin xadiikan iyo xadiidka horeba waxay tilmaamayaan ilmaha sabiga akaadidiisa inay najaaso tahay buu tilmaamaysa xadiikan dambe wuxuu inoo sii tilmaamay ilmuhu haddii uu yahay mid naaska shaqeeya oo aan cuntadii bilaabin yanii aan caadaysan cunto inuu cuno way dhici kartaa xabad timira afka in loo geliyo marmar in wax lagu xado laakiin si rasmiya cuntada aanu bilaabin waa maa fi lxawlayn waa ilmihii naaska shaqeeyay labada sano gudaheeda ku sugnaa ee aan cuntada loo bilaabin yani si muctaada cuntada aan loogu bilaabin ilmaha noocaasa kaadidiis waa la khafiifiyey xadiika damba inoo tilmaamaya xadiika hore kuma cadayn faatbacahu iyaa yani kaadidii ilmaha sabigaa ah waxa la raaciyey biyo laakiin xadiikan wuxuu tilmaamaya qisaduna waa mid keliya fanadaxahu nabigu biyuu ku rusheeyey walam yasilhu ma maydhin taana culimmadu waxay ilmihii sabiga ahaa ee cuntada aan bilaabin hadduu lab yahay najaasadiisa in la khafiifiyey oo in la maydhaa waajib ma aha ee waxa ku filan in la rusheeyo rushadana waxaa looga jeedaa biyo in lagu shubo nadxiga iyo usliga waxa udheeeya ama asliga udhaxeeya nadxigu meeshii waa in biyo lagu shubo oo la iska daayo asliguna waa in inta biyo lagu shubo laga maroojiyo la maydho markaa maydhid shari ma ah waa in biyo lagu shubaa nadxi waa in la sameeya e, imaam bukhaari wuxuu inoo soo saaray wiilko kliya wiilko keliya waana qiso dhacday oo nabigu uu sidaa xukumay asalku wuxuu noqon lahaa wiil iyo gabadh inaan la kala qaadin waayo axkaamta way ka siman yihiin wixii daliil uu sheego imaam bukhaari xadiis shardigiisa ah oo qaacidadiisa saxiix ku ah waxa weeye ama u munaasiba kitaabkiisa waxa weeye uu u waayey sidaa awgeed baa wiilkoo keliya ayuu inoo sheegay laakiin waxaa ku yimi axaadiis kaloo saxiixa oo xadiidka cali uu ka mid yahay yusalu abisamix uu ka yahay yusalu min bowli ljaariya wayurashu min bowli lghulaam inanka kaadidiisa waa la yska rusheeya lama maydho in la maydhaa mudan waa nijaaso laakiin waxaad xaq u leedahay inaad rushayso aadan maydhin wa yuqsalu min bawli ljaariya inanta kaadideedana waa la maydhaya xadiikaas iyo xadiista lamidka waxay tilmaamayaan inanka iyo inantu inay kala duwan yihiin maxaa loo kala qaaday inanka iyo inanta aqwaal badan bay culimmadu kale yihiin waxaa ugu mudan wlka uu dooranaya xaafid bnu xajar wlka noocaasa ugu munaasibsan inanka iyo inanta kaadideeda shaybaad in la saaro ya oo la yidhaahda kan waxa ku badan xumuudada iyo wixii lamida ayaa ku badan waxaynu fahmi karna ma ah laakiin macnaha la fahmi karaa waxa uu yahay inanka iyo inanta in la kala jecel marka inan hadduu dhasho inta uu yaryahay inta badan waa la qaadaya oo kii yimaadaba hala ii keenuu leeyahay aad baa loo daneeyaa markaa sidaasaa loo fududeeyey oo loo khafiifiyey kaadidiis oo layidhi hala rusheeyo inantana hala maydho laakiin macnaha noocaasa wiilka kuma sugna wallahu aclam sal allahu waslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm